الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما haadakani baa-u bayaani wujuubi kasri rijlayni labada lugood maydhitaankooda la maydhayo bal waajibnimada uu waajib yahay bikamaalihimaa dhammaantood waa kaamilnimadkooda kolle kamaalka wuxuu u wadaa intii fardiga kamaalka wuxuu u wadaa maaha dee labada lugood oo wada dhan ma aha waa maxalka fardiga inta waajibki wixii ka sareeya saan utegi doono dee istixbaab bay tegi lugtii oo labada lugood dhammaantood maahay waa dee intii la waajibiyey ilaahay ina amray inaan maydhno iyadoon waxba laga tegin weeye meelna aan laga tegin taas inay waajib tahay in la maydho baabkiisii wey xadaثna haarun بن سacيidi الأyliy وabu الطاhiri وأحmed بن عيسى qaluu أخbarana cabdاللahi بن وهb عan مkrمة بن bukayr عan أbيه عan salim mولى شdاd qala أنه qاl دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم bal kollay sanadku waxaan filayaa nin keliya mooye inta kale oo dhan horaan usoo aragnay oo saddexa sheekh ee muslim leeyahayna way inoo horeeyeen oo barhkood ilaa muqadimadii baabay inagu soo noqnoqonayeen imaamkuna cabdullaahi ibni wahbina waaba imaam aan isagana soo aragnay in badan soo aragno labadanna isdhalay mkrmt بن bukayr iyo bukayr بn cabdالlahi بn ashaj axaadiistii cثmaan ee weysada ku tacalluqsanayd baynu kusoo marnay weli dee kumaan joogsanba habeenkaa labadoodaba caawana kolley ma yar taabanayo sida dee bukayrna waa ibn cabdالlahi بn ashajna waalidku waa nin hiqoo taabiciya makramuhuna waa adigu atbaacu taabiciintii raggii ugu wownaa weeye kolley heerka abihii yaan u gaadhsiisaanin xagga hiqanimada bal kalaam yar baa jiro aabihii miyuu wa kutubtiisii waa la ogyay waa hayey axaadiiste laakiin samac miyuu jira aabihii barhkood baa culimada hadal ka keenetaa axaadiistooda way soo noq noqon habeen kalaan dib dhiganayaaye in sha allahu tacaala laakiin bal aabihiina waa bukeyr ibn cabdillahi ibn ashaj waana nin hiqa oo taabiciya ah. isagana makhramat ibnu bukeyr waa atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay ama ninka caawa cusubi waa saalimin mawla shadaad bal markaan xadiidka duruqdiisa dhamayno ayaa ninkani siyaalahan uu kuba yimi xataa asaanidan aan hayniyo meelo kale aan eegi doonaa qaala wuxuu uhi salim mawla shadaad dakaltu waxaan usoo galay calىa caaishata caaisha zawji nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay haweeneydiisii ahayd kolley luqada fasiixiina waa inaan ta la gelinee zawjun dumarkana laba yidhaaho sida raggaba loo odhanayo yowma maalintii baan usoo galay tuwufiya uu dhintay sacd bnu abi waqaasin sacd ibnu abi waqaas dee ruuxdiisii la qabtay ee ajashiisii intay dhammaatay uu dhintay tuwafiya macnaa de waa taa uu dhintay waa kelima aan aada u garanayno tawafana xataa kolkol way soo naqliyeeno iyada markaa tawafaada waxay noqonaysaa uu dhamaystay ajashiisii bay tawafa ay noqon haddii la yidhaha tawafa sacd bnu macnaa shaksigii manaa waajashiisii dhamaysto waa isla macnown sacd bn abi qasna waa axad alcashara waxaana jirtaba tobankii jannada loogu bishaareeyey isagaa u geeri dambeeyey macnaa dhammaantood waa ninkii uu geeri dambeeyey oo suyudi ba alfiyadiisa uu kuba yidhaha mustalaxa sacdu bikhamsati tali khamsiina fahuwa aakhiru cashrati yaqiina taas baa alfiyadiisa baabka ugu dambeeya weeye taariikhda nacasacad wuxuu dhintay shan iyo kontonkii hijrada isagaana tobankii jannada loogu bishaareeyey ugu dambeeyey nin ka dambeeyey ma jirin isagaa ugu dambeeyey kollay waxa weeye bal markaa taas w shan iyo kontonkii baa dee sida qowlkooda mashhuurkii uu dhintay madiine weeye caqiiqa ku dhintay dee madiinaa la keenay oo taas haddaba maalintaas janaazadii baa joogtay kollay la socdeen janaazadana malaa caishaaba tidhi masjidka soo mariya si aan ugu tukado oo de bal taas iyadoo de bal masalan haddaba markaa way la socdeen oo cashaan usoo galay fadakala waxaa soo galay <clears throat> cabdالرaحman ibn abi bakrin waa cabdiraxmaan ibn abi bakrin asidiq weeye waa walaalkeed <clears throat> kana weynaa iyada laba yidha awlaadda abibakar isaga ugu weynaa waana isku hooyo umurumaan baa wada dhashay cabdiraxmaan ibn abibakarna dee dagaalkii beder isagoo gaala ayuu xagga gaalada ayuu kaba socday oo uu joogay lakiin qabla fatxi maki iyo waktiyadaas buu islaamay cabdiraxmaan ibn abi bakrin <clears throat> wuxuu hadda cabdiraxmaan ibn abi bakr in badan bay qolooyinkan dee taraajimta iyo taariikhda kale saddex iyo kontonki iyo afar iyo kontonkii waxyaalahay kuba sheegaan ee kol haddaan leenahay shan iyo kontonkii buu sacad dhintay marka taasi waxay tilmaamaysaa saa agtooda kuba badan inaanay arrintu ahayn dee uu ka dambeeyey sacd ibn abi waqaas waa ka dambeeyey haddaba cabdiraxmaanna waa soo galo fatawa fatawada'a cindaha caaisho agteeda waa gurigii ayuu ku weysaystay faqaalat waxay tidhi ya cabdiraxmaani cabdiraxmaan ow asbiq lwuduu'a waysada dhammee waysada taam yeel si dhan u weysayso waayo fa inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay <clears throat> yaqulu xaal uu ku qowlayo amase qolooyinkiina weysaysanaya yaa hadlaya fa inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay yaqulu xaal uu ku qowlayo waylun halaag baa wuxuu u sugnaaday lilacqaabi cirhbaha min annaari naar xaggeed baanu ugaba sugnaaday halaagaas iyo cadaabkaas weylna waa kelimo kole ay yidhaahaan waa ruuxa halaag kuba dhacay uu mudanayaba ala laba idhaah ama mashaqo ama cadaab waadi naareed intaba kuwa fasire eh cidhbaha ayaa waxa u sugnaaday halaag oo wuxuu ugaba sugnaaday naar oo macna waxa weyaan waa cidhbihii waysada aan la gaadhsiin laga kala tago ee waysadii baaban markaa ansaxahaynba marka iyagii maxalkii dee macsiyadan iyo waxaan lagulaba yimi ayaaba cadaabkii ciqaabka kuba imanaya haddaba rasuulka ilaah taalebaan maqlaye hagaag u gaadhsii dee xataa meelaha dhici karta ruuxu ka kaafil noqon kara oo cirhbiba ay kaga mid waysada taam yeel bal taas buu yihi oo adigu de waa waciid kuba yimi naarna loogu goodiyey oo marka aan la dahirin ee waxa weeyaan aan la maydhin waysada marka la weyseysanayo bal axaadiisna way noo socotaa kolleyna waan in yar baan marka hore dee masalada si guud usoo yar noqon doonaa insha وxadaثnي xrmlة بن yaحyى qala xadaثna بن wهb qala aخbaranii xaywat qala aخbaranii محamed بن cabdالرحمن أna aba cabdالlahi aba cabdالlahi mawlى shadاd بن الhad xadaثahu bal matnigu waa xadiidka matnigiisio matni nooma soo noqonayo sanadkana xarmale iyo ibn wahbi oo imaka baan haynay waa imaamkii cabdullahi ibn wahb iyo xaywat ibnu sharax oo hore ayn shurayx aynu hore usoo maro isna nin fiqa oo qiimo badan ahaa intaba waa wixii noo soo horeeyey soona noqnoqda maxamed ibn cabdiraxmaan kani waxaan filaya caawi cusub yahay waana nin fiqa oo maxamed ibn cabdiraxmaan ibn nofal baa la idhaha kolley waxaaba uu iskaga shuhroobay yatiimu curwa waa curwat ibnu zubayr ba awoonkiisii ama yatiimkiisii buu kuba shuhroobay oo aabihii ayaa isaga wasibu uu ahaa waa loo dardaarmay oo dee malaha kafaaladiisu deeta markaas isaga gacanta ku hayayoo waaba ruux loo dardaarmay buu ahaa taasuu yatiimu curwa uga shuroobay waa nin isaguna reer bani asad una isku reeriyeen oo maxamed ibn cabdiraحman ibn اaswad waxa weeye ibn nofl ibn اaswad oo aswadkaas isaga maxamed ibn cabdiraحman ibn nofl ibn اaswad aswadkaasna muhaajiradii xabasho kaba mid ah kale waa qaraabadii khadiija bint khuwaylid iyo lakiin isaga waana atbaacu taabiciintii raggii ugu ronroona kaba mida siqaara taabiciinna soo gaadhay ninkaas baa muxuu yihi ana aba cabdillaahi mawla shadaad waa ninkan aan lahaa waa inagu cusubiyey waanu soo yar noqnoqonaya markii hore waxaan soo aragnay can salimin mawla shadaadin imikana maxaa halkan ku sugan abu de abu cabdillaahi mawla shadaad ibn اlhaad waa halkii uu salim ka ahun baa kunyadiisii la sheegay abu cabdillaahi shadaadkuna dee markii hore aabihii un baaba la raaciyey magacii kaa mawlihiisa uu yahay haddaba in moxamed ibn cabdiraحmaan ibn nawfal ayaa waxa u waramay salim mawla shadaad ama abu cabdillaahi mawla shadaad ibn اlhaad oo muxuu ugu waramay anahu dakala calىa caaishata caaisha inuu usoo galay oo waa u yimi fadakara canha iyadiibu wuxuu kaba sheegay can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam iyadoo rasuulka ilaahay kaba wareysa bimili xadiidkaa hore o weyl lilcaqaabi min الnaar weli xadiidkii caaisha duruqdiisa ay noo socoto baabku waa laba xadiiثun وxadaثnي محamed بن xatim وأbu macnin الرaqashiy qala xadaثna cmar بن yunusa qala xadaثna عكrimaة بن cmاr qala xadaثnي yaحyى بن abi kaثيiri qala xadaثnي aw xadaثna abu سلمة بن cabdالرحمن qala xadaثnي salim mولى الmhriي qala kharajtu ana وcabdالرحمن mati noola soo noqonayo sanadkuna moxamed ibnu xatim xataa xalayna waaba inooguma sugnaa abu macnin raqashina yazid waa horeynu usoo maro muqadimadii meel ka dambeysayba xataa cumar bn yunus alyamami isagana waa nin siqoynu hore usoo maray iyo cikrima iyo yaxya bn abi kasiir walaadna idhaahna axaadiisa yaxya kuma xoog badna ay idhahaan cikrima siqa haba ahaadee yaxyana caawa waa kaba warinaya lakin waa duruqdii mutaabacada ahayd maxaa markaa meeshii uu yidhi xadathanii aw xadathana waa ixtiyaad baabkeed waana si aan soo maray in farqi udhaxeeyo markaan xadathanii nidhaaha iyo markaan xadathanaa nidhaahno oo xadaثani ay keenayso in ruuxan isaga uu sheekiisa ee xadiidka uu kaba soo noqonayo uu markaa keligii waktigaa ka warinayey dee dad kale ha kama wariyeena lakiin xaaladaa isaga unbuu usheegayey xadaثanana jamaaco ay tahay oo dee wastaxsanuu limfradin xadaثanii وqari'in binafsihi akbaranii wain yuxadid jumlata xadaثana taasoo hadduu jumlada uwaramaya xade waa istixsaanu marka waa ixtiyaad bal markaa matanay ahayd mise waa lala joogay baa shaki meesha yimi abu salamata بn cabdiرaحman بn cawf markaa maxaa meeshana yaal salimu mawla mahriyi eeg waa nin keliya isu kaa bedbedelaya abu cabdillaahi mawla shadad ibn lhaad baan soo aragnay imikana maxaa ku sugan salimu mawla mahriyi mahrana waa reer qabiilo ballaadayd bay ahayd markii horena salim mawla shadad waa nin keliya waa sifaad nin keliya leeyahay waa nina arrinku inoo socdaayo marka muxuu yihi kharajtu waan baxday ana aniga iyo cabdالرaحman ibn abi bakrin fi janaazati sacd ibn abi waqasin sacd ibn abi waqas janaazadiisii baan la soo baxnay famararnaa oon soo raacnay weye famararnaa waxaan maray calىa baabi xujrati caaishata caaisha xujradeeda kelinkiisii ayaaban soo maro dee si aan soo sheegnay iyadaaba doontay inay kuba tukato masaajidka lasoo geliyo dadka qaarkoodna ay qoonsadeen ba masaajkii lasoo gelinayo waa inkireen dee meel baa jirtay xataa musala aljanais la odhanayo maqbarada agteeda ahayd oo lagu tukan jiray waa waana soo mari jirin qaaliban tiibay dadka qaarkood walo ay tihi dee iyado laakiin xujadeeday lahaydba ay tihiba dadkii dee ma garanayo inay silowsiinayaan iyo inay iloobeen oy dhaksa wuxuu iloobeen rasuulki ilaahay labadii nin ee ilmo baydo laba waqti kala duwan bay dhinteen sahir iyo sahl masaajidka dhexdiisu ku tukaday tihi masaajidkaa lasoo geliyo kuba tukado aba taasoo dadkina markaa de arrintan kaloo badnayd ba ama dadkii aan taa ogeyn ayaa iyada kuba inkiray <clears throat> haddaba iyadaan soo raacnay famararna calى baabi xujrati caaishata fadakara canha iyadii baa muxuu salim kaba sheegay canha can caaishata can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam milahu markii hore na bimili waa isla midunoo badiyo dee zaaida iyo halkan bimilihi ama milahu xadiidka dariiqii ugu dambeeyey waa kan xadaثanii salamة bnu shabibi qala xadaثana اxasan bnu acyana qala xadaثana fulayxun qala xadaثanii nucaym bn cabdالlahi can salimi mawlى shadaad bn اlhaadi waa lafdigii hore oo kale qaala wuxu uhi kuntu ana maca caaishata radia allahu canha waa kan dee waa u yimi kollayna malaaxij kolkol waxbay u dirin jirtay oo taasoo kale oo waa tan waa usoo galay cabdiraxmaanna dee janaazaday la wada socdeen bo isna uu soo galay guriga fadakara canha can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bimili waa xadiidkii lafdiga waa weyl lacqaab min annaarun intaasaa xadiidkuba ahaan markaa xadiidka iyada mid weeyaan oo xagga salim taabicigan sidaan soo sheegayo caawa inoogu horeysa xadiidkana dhowr goor buu kusoo noqday waa xadiid keliya kani laba xadiid oo dambena kitaabka uu ku leeyo inta uu kitaabka ku leeyay kitaabkan aan haynee muslim waa saddex xadiis oo kani ugu horeeyo waayo afartan dariiq ma kala tirinayno waa xadiis keliyun bay iskuba yihiin markan dee tirada guud ee axaadiisa kitaabka tirinayno waa nin horta mid siqo oo taabiciya weeye laakiin alfaadaha intanun kuma koobno waxyaalaha uba yimaada salim mawla shadaad ibn lhaad waan imaka aragnay salim mawla shadaad dee ibn lhaadki baa lagaba tago waatan salim mawla mahriyi salim mawla dawsin salimu mawla malik ibn aws ibn xadahan anasriyi salimu mawla nasriyiina bal maala inahaba salimun abu cabdillaahi dawsiy ama abu cabdillahi almadiniy salim ibn cabdillaahi oo isaguna bal maala mawla shadaad ibn had intaba waa yimaadaa riwaayaadka dhammaanna waa ninkanuun oo sifaad shaksigan keliyi leeyihin dee khiyaar almuslimiin kaba midana waa ahaa waa ninka mawaalidii kaba mid ah dadkaa la xoreeyey ama taasi ay u sababday Eh, laakiin de eh, waxa weeye xagga xadiidkana dadka dee xujada kuba gees kalena xaggiisa kalena nin khiyaartii muslimiinta kaba mid ahaa taabiciya xadiidkana waa kaa caaisha isaga inooga soo wariyo horta bal ninkani waa ka waana taabiciintii dhexe xadiidkana waxaan leenahay kan mooye laba xadiid oo dambe oo inoo dambeeya waayo halkan labaduba way dambeeyaan ayuu kuba leeyahy arrinta kale iyadoo xadiidka cabd llahi bn camrin inoo dambeeyo oo kollay asbaabtii xadiidkana ay inooguba sugan tahay waxaa iyada inooguba sugan bal lugaha maydhitaankooduna dee in ay farad ay tahay waajib tahay oo la-aanteed waxa weeye haddaan la maydhin dee ruuxii aan qof gashanayn weeyaane inaanay dee waysadiiba ruuxii u hagaagayn waciidkana uu kuba yimi kollayna marka la eego ahl alfatwa culimada caamadooda qowlkoodu waxa weeye inay waajibtay labada lugood oo la maydho nimankaa sheecaday ka soo naqliyaan inay ka dhigeen inuu waajibku masxi yahay oo kale bal hadday kaba sugnaatay imaamka ibnu jariirna iyo daa-uudna waxay khiyaar bay kaba soo naqliyaan in la masixi karo oo dee masax la masaxay lagu kaaftoomi karo dee lana maydhayo kollayna qolooyinka dee halkan xuja uguma sugno axaadiisan kala duwan haddii taasi ay lagu kaaftoomi karaa ama masxigu aanu waajibku shay mutaca qasrigu aanu shay mutacayin ahayn waciidkan xadiidkan iyo axaadiisa kale inooman yimaadeen dadkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh sifeeyey weysadiisii oo kala duna mawaadin kala duwanna ku sifeeyeyna dhammaanba inuu rasuulka ilaahay maydhayay kuwana waan soo aragnay eh kuwana way dambeeyaane ayuun baaba inooguma sugnaadee kuwa badanna kitaabkeenna kuma sugne macnaa marna lagama soo naqlin taasoo kale bal dee walow imika halkan aan leenahay waa qowl dee aan leenahay caamata ahli lfatwa fi saa'ir alacsaari walamsaar qowlkoodu kan weeye kolley khilaafkoodu waxaa jirtaa qur-aanka marka la eego aayaddii weysadaee suuratulmaa-ida in ayaa laba qiraa'o ayaa jirta wa arjulakum iyo wa arjulikum labada qiraa'aba waa laba qiraa'o sabciya wa arjulakum marka la yidhaaho dee saxin waxa weeye waxay ku cadfantahy acdaadii la maydhayay oo iyaguna nasbisnaayo waa taa nasbisan oo ishkaal ma jiro ee qiraa'adaas ah wa arjulikum ila alkacbayn iyadoo dee kaley ayaa meesha kasradan waxa la yidhaaho waa lagu cadfayaa ma lagu jerayaa waxay imanaysaa wamsaxu biru baa ka horreysay madaxyadiina masaxa marka haddii halkan la yidhaha wa arjulikum dee cibaaradan ama laftiga daahirkiisa wuxuu noqonayaaba masigii haddii aan ku dee meeshii me wax kaloo jarani may jirine lugihiinana masaxa taa ishkaalkoodu e lakin de rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ilaahay kusoo dejiyey qur'aanka ee uu yihi anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim bayaankiisii oo siaan soo sheegnay walow ay yidhaahaan marka usuul la joogo ficilka mujaradkii wujuub ma keeno laakiin ficilku markuu shay bayaan u yahay san oo kale wax la isfaray xukunkii mubayankuu yeelanaya waajib bay noqon eh marna may dhicin inuu kuba kaaftoomay waciidkana waaba yimi axaadiia inoogaba sugan waana tan tarjamadu taalo kolley markaa jawaabta culimaduna waxa weeyaan dee luqadii carbeedna wax laga helayo iyadoo ay dhahaan awqaadda qaarkeed waxaa dhacaba shaygii in laba jaro mujaawaro daraaddeed oo aanu ahayn taas xukunku macni macnuhu taas maaha ee eh, laakiin laftigan daahirka ayaa kelimadan kale uu la socdo ayaa kolkol xukunkeeda daahir ahaan la raaciyaa macnihi iyadoo kaba duwan oo waxay soo naqliyaan luqada hada juxru dabbin hada juxru dabbin kharibin dee daahirku hada juxru dabbin kharibun in la yidhaaho juxrigii bay sifo u ahayd laakiin laftigan dabbi ee jiran mujaawaradeed ayaa bal waxa weeyaan loo jaray umuurasaasi way jiraanoo de waxay noqonayaan xaggii macnaha waa waxaa la maydhayo laakiin xagga lafdiga qira'adan marka la eego kasrada ayay leeyihin waa mujaawaro ahaanun oo wax luqadiyaba lagama helayo lakiin rasuulka ilaahay de wataa inoo bayaamiyey waciidkan adagina kuba yimi marka qowlkaasi waxay la tahay waa qowl de marfuud ah. la masaxayana waa markii kuf la gashado e, lakiin iyadoon kuf la gashan lagu waajibkoodii waa maydhi axaadiia baabkuna ta inoo faa'ideynaysa taas weeye waxbana umuurahan marka taas loogaba jawaabo wax shubho oo halkan ugaba sugan ama ay waxay u cuskadaan ay u daliishadaan tani ma jirayso وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna جرير xا وxadثna إسحاq qال أخبرna جرير عن منصور عن هلال بن يصاف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر qال أنه qال سندka kolley wax saasoo de waa dad cusub maaha isxaaqna waa imaamkii weynaa ibn rahawey wuxuu kala duweyne sheeku dee زهير بن xarbina waa sheekiisii isxaaq ibn rahaweyna waa sheekiisii labadoodna jariir bay ka wada maqleen siiqada kala duwan mid wuxuu yihi xadaثana jariir buu yihi midna akhbarana jariir buu yihi markaa si aanu labada lafti aanu isku xambaarin oo farqi yeelan kara walow aan leeyahay halkan waxa dhici karta inaan farqi weyn oo saasi udhexeeya saa jiren bukhaari iyo dee umuurahaasna iyagu isku mid bay kaba dhigaan oo umuurahana ma kala farqiyaan waa muslim ixtiyaadkii sida soo maray haddaan egno isilaaxii markii dambe shaayaca noqday culimadii mashaariqada iyo intoodii badnayd ba dee mustalaxaadna iska shaayac noqday marka sheeka wax laga maqlayo ee carabkiisa adigu la maqlayana xadahanaa baa la yidhaahaa sheekii haddii lagu dul aqriyayana oo sheekhu iyaka dhegaysanaya saas aada wax kaga warisana markaasay akhbaranaa imanaysaa oo alakbaranaan o alqira cala sheekh xadaanana waa samاع min lafdi sheikh de waana laba martabo kala heer sareeyo midna ta koobaad iyo ta labaad be awjuudii taxamulka ay noqonayaan oo samaaca ayaa kasii adag oo kasii dee mudan bal markaa si dee aanay labadooda midi aanay taas hadday macnaha leeda isugu xambaarmaan ayuu muslim umuurahan u ilaaliya walow aan leenahay kolley sheekhan sheekh maxamed cali aadam kitaabkiisan uu kitaabka kuba sharxay ee weli adigu bal markaa weli horta dee sooma wada bixine isagu wuxuu kaba dhigaa arrintaa daraaddeed inuu muslim ukala farqinayo lakin waxaan leeyahay markaad isxaaq ay noqoto isxaaq kolley taaba ma aha isxaaq ibn rahawey isxaaq caadadiisa ah isagu akhbarana inuu isticmaalo waa naadir inuu xadaana isticmaalo waa la heli karaa walow xafi bn xajar fatxulbari meelo kala duwan uu gooyo oo uu jasmiyo yidhaha asal ahaan ma isticmaalaba xadaana oo markaa ay noqonayso isagu ama ha maqlo ama ha ku dul akriye isaga kollay siiqadiisii wax ku warin jiray taa haysay lakiin haddana meelo waan heli karnaa ee waxaa qaalib u ah isaga akhbaranayo markaa iyada maba ah iyadoo la ilaalinayo asamaac iyo alqiraa'e waa cadadii sheekhan waa in si uu wax ku warin isaga uu ku naqlinaye can mansuuri can hilaal ibni yasaafin halkan yasaaf iyo isaaf iyo bal kolley way labadaba way kuba dabdiyaan isaafna malaa lugawiyiinta u badan yasaafna waaba kan oo kolkol ya yasaafna way kasriyaan oo yasaaf way yidhaahaan walow luqada carbeed dee wax saanla oo kale ee aada naadir utao ya kasar isagoo kelimad ya-e ay uhoreysa haddana ya-du ay kasre yeelato ay naadir ku tao ay malaa kelimo kale un ay sheegaan oo iyaduba dee luqadeedu yasaar ay hayde yisaar kolkol ay yidhaahaan waa la soo naqliyey bal markaa yisaaf iyo yisaaf iyo isaaf oo inta badanba waa ninkan oo nin siqaaboy marka can abi yaxya abi yaxyani wuu soo yar noqon doonaa mar kale oo ziyaado ay inagu sugnaataan ina wax ka yar sheegi doonaa can cabdillahi bni camri waa ninkaa taabiciga abi yaxya qaala wuxuu yihi cabdullahi bni camrin rajacnaa waan soo laabanay maca rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maci anagoo ah min makata makaan kasoo noqonay ila lmadinati madiinadanu usoo laabanay xataa idaa kunaa oo dee wakti ay maka tegeen ama cumrooyinkiisii haba noqdo de waxa weeyaan sida cumrat lqada iyo bal ama dee xajkiisii haba ahaadee adugu bal isagoo rasuulka ilaahay maka kasoo noqday ayay la socday cabdullahi bni camrin iyo dadkii la socday buu kaba mid ahaa xataa idaa kunaa markan aanay bimaa-in biyo waa miceel biyo ah oo biariiqa waddada ku sugan ujeedadu marka ay kusii socdeen madiina ayaa meel biyolay mareen markaan halkaa kuba suganay ayay tacajala qowmun dad baa salaadii casarna way gashay oo way degdegeen cinda alcasri wa cinda salaati alcasri oo fatawada-uu way weysaysteen wlxaal hum iyagu cijaalun ay degdegayaan iyagoo degdegayo lamada salaadiina rasuulka ilaahina uu ka dambeeyey oo waana yar sugayeen ayay weysayseen oo weysadiina way ku degdegeen cijaal jamcu cajlaan weeye cajlaan ayuu jamciisa yahay sida dee bal matalan khadbaan oo kale khadbaan ruuxii cadhaysnaa dee waxaata lagu jamciyaa khidaab baa lagu jamciyaa imika cajlaanna waa kaa degdegayo bacna mutacajil oo jamciisa ayaa cijaal markaas ah fatawada-u walxalhum iyagu cijaalun ay yihiin kuwa degdegaya saasay oo way weysayseen waanay degdegayeen barhkood baa markaa ku degdegay waxaa dhacdayna markaa lugihii oo kale iyo cirbihi inaanay biyo hagaagu wada gaadhsin fanta fantahaynaa ilayhim iyagii baaban soo gaadhnay dadkaa weysaysanayay walxal acqaabum cirbahoodii taluuxu ay dee muuqanaysaba weeye oo ujeedadu waaba tanlamayamasa taluuxu macnaa tadhar watudliuba ay bal waxa weeye muuqanayso iyo geegeedii baa muuqanayo dee meel qoyan uma eko lamayamasa aanu taaban almaw iyadoo cirbihii waa dadka qaar kood aanay dee degdegii ay degdegayeen biyii wada gaadhsiin oo meelo cidhbahoodii kaba mida ay muuqato engegan tahay ayaanu soo gaadhnay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu hi asbiqu lwudu'a waysada taam yeela maye waylun lilacqaabi min annaar buu yihi halaag waxa u sugnaaday halaag baa u sugnaaday cerhbaha oo naar xaggeed ugaba sugnaaday oo waa waciidkii de waa meeshii macsiyada ama mukhaalafadu ay kaba timi arrinkana waa inaanu wax dee sadaire iyo waxa ahayn waa shay waajib dee waysadii baaban hagaagahayn waysadii haddaanay hagaagin salaadiiba ma hagaagayso haddaba acqaabtii ayaa halaag iyo cadaab u sugnaaday ama shido mashaqo halaag iyo hoog ba ugaba sugnaaday min anaari naar xaggeed ee asbiq lwudo intana waa marfuucun walow xadiidkii caaisha isaga asbiq lwudo iyada asbiq lwudo dee kalaamkeeda uu ahaa xadiidka marfuuca weyn lacqaabi min annaar lakiin makatan way wada socdaan walow dee axaadiisa qaarkood oo ruwaad kale ay wariyeen oo kale in lafdigan de asbiq lwudu kolkol isagoo idraaj leh uu matniga xadiidka raacay marka tani way wada socdaan asbiq lwudu waysada taam yeela waayo haddaan la taam yeelin xubnihii la maydhaya aan la wada gaadhsiin ee waysadii ma hagaagayso oo dee tanna waxaa ka dhalanaya mashaqadan ama waciidkan cadaabeed baaba kaba dhalanaya taas baa rasuulka ilaah yidhi وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna وakiع عan سfyاn xا وxadثna بن المثنى وبن بشhاr qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة kilahma marka waa سfyاn بن سعيد الthawrي iyo شhuعبة بن الحajاج labadaa weeye labadan baa labadoodiyay ka wada warinayaan can mansuri imaamkii mansur ibn muctamir bhada isnaadi waa isnaadka imakaan kaba soo baxnay oo dee isnaadka mansuur waa kii sanadka hore ee jariir ibnu cabdilxamiid bay inooguba sugnaayo can hilaal ibni yasaaf can abi yaxya can cabdillahi bni camrin isnaadku waa kaas walaysa fi xadiidi shucbata lakin xadiidka shucbo kumay sugnayn asbiqu lwuduu'a intaasi kumay sugnayne weylu lilcaqaab min annaar ubaa riwaayada iyada shucbo dhacay t laakiin sufyaan waa ku sugnaa وفي xadيث xadيثka شhuعبة waxaa kaloo kusugnaa isaga oon xadيثka سفyاan kuba sugnayn عan أbي yaحyى الأعraجi maعnaa markuu isagu abu سفyاan xadيثkan mansuur ka warinayey sida tii hore jrيirun ba waxaa inoogu sugnaa عan أbي yaحyى un baa kusugnaa lakiin muxuu soo kordhiyey oo riwaayada شhuعبة inooguma sugan عan أbي yaحyى الأعraجi أbي yaحyى الأعraج bal kaley qolooyinkii kale abu yaxya la wadaagsaday maka riwaayadu waa ti unbaa bu mid waxa weeye waa inoo soo socota riwaaya inoo soo socoton abi yaxya kuma sugnayne abi yaxyahan horta waa nin taabiciya magaciisana barhkood waxay yidhaaheen oo halkan mistac baa la yidhaahaa mistac qolooyinka qaarkood waxay yidhaaheen yaxya ibnu maciin iyo ziyaad ayaa la yidhaahaa kuwana dee masdac baa la yidhaahba in adugu waa nin taabiciy taabiciintii dhexe kamid ah kale xafnu xajarnatu ka cabira maqbuul macnaha waa nin marka la eego heerkii itqaanka iyo xifdiga iyo dee ruwaadan xadiidka saxiixa warisay heerkoodii ma gaadhsiisna bartu ka cabire waa nin haddii cidka ay xadiidka la wadaagsato oo lagu raaco dad kale ay ku raacaan xadiiskiisii waa la qaadanayaa oo dee wuxuu suubanayaa markaa mutaabacada ku xoogoobaya lakiin hadduu keligii yahay uu keligii warinayo kolley dee ragga kitaabkeena aan ku hayno ee ama gaar ahaan ususha laga wariyo ma noqonayo maantana waa mutaabaco ragka dee darajo sareeya oo ayaa inoo soo socdo yusuf ibn oo xadiidka kaba warinaya cabdullahi ibn camri maa la socday horta waa isagu waa arrin mutaabaco magaciisna waa taa aan soo sheegnay ziyaad ama msr waxaa kaloo dee loo yaqaanaaba abu yaحya almucarqab taasna waa loo yaqaan laftiga carqabna way noo dambaysaa ama dee bal markaa curqub oo caraqib lagu jamciyena xadiiska inoogaba imane bal taasna waa loo yidhaha acrajna waa tana kolley mala arrinkaasay ugaba timi abu yaحya almucarqab waxaana idhahaa bal halkan mucarqabnimada waxa u keenay laftiga curqub waa inoo dambeeya waa boqonta ama xajaaj ama bushr bnu marwan labada mid kasoo qaad laga yaabo de in isagana cali shiicadiisii lagu tuhmayey oo kale ayaa waxay yidhaahaan waa siday soo naqliyana kutubta taraajimta kuma sugan ayaa waxa la amray un adigu bal inuu caayo ee waktigaasna kollay wax iska macruufaya taasoo qolooyinkaasi ay laba iman jireen ama abaturam ha yidhaaheen ama waxyaale eh dee kolkol waxaa dhici karta inay meelaha yamanabirba kaba caayaan cay caligo waa diiday oo kale markaasay boqonta ka gooyeen oo malaa halkan ay ugaba timido way hayd carqabad imika carqaba mucarqaba curqub waa halkan boqonta ciribta ka sareyso intan de mala arisnimadna waa halkii markaa dambe laagaadnimada ugama timo tan ba abu yaxya almucarqabnimadu ay tahay waxaana jirta markay kutubtu naasikiyo mansuka iyo ahamiyadiisa ay dhigayaan naasikiyo mansuka waa ha soo arooray riwaaye ah cali inuu la kulmay isaga abu yaxya almucarqab oo dad wacdiyayey waa wacdiyayey oo uu ku yidhi markaas de tacrifu naasika min almansuk ma kala saaraysaayo naasika iyo mansuka ma kala taqaano waa dadba wuxu sheegaya wacdiyayo may bu yidhi deetu u diiday ti oo yihi halagta halagta adigna waad halaagsamaysaa dadna waad halaagaysaa kolkale waxaa dhici karta ah, dadkii inaad u sheegayso ood ku wacdiyayso qisada oo ninkay usoo aroortay dee kutubtan maaragtay markay ama baabkaa naaskiya mansuka laga hadlaya hadallada cali ee lasoo naqliyo ee jaanibkaasa khaasatan markay ninkan sheegaan yaxya almucarqab waana ninkan aan hayno oo ninku saa kuba yidhi wayo cali <clears throat> radia allahu tacaala canhu ardaah bal haddaba waa tan waxaan leeyahy waa nin taabici oo maqbuul bal darajadiisu ay tahay lakiin xadiisku isaga waa mutaabaca un san loo wariyay de waxyaalaha ruuxan dadka in aan ususha laga warinayo mutaabaca ama shaahidna ruux sidiisa marka gaar ahaantiisa la odhan kari laha waa daciif lakin dacfigiisa aan u adkeyn ayaa usuubadaba xadiidkiisa ama u xoogeeya ama xoogoobaya isagu xadaثna shayban ibn faruk wa abu kamilin الjaxdariy جamيعا can abi cawaanata qaala abu kamilin xadaثna abu cawaanata can abi bshri can yusufa bna mahaka can cabdالlahi bni camri qaala anahu qala waa xadiidkii cabdالlahi bni camrin halkii abu yaxya almucarqabna ama alacrajna yuusuf ibnu mahako nin ayaa kuba sugan oo ka sheegayay labadane udhaxeeyana sheekhyada muslim mooyaane de waa ragaynu in badan soo aragnay horta abu cawaana oo dax bn cabdllahi lyashkuri abu bishr kolleyna qiso iyo waxyaalo mar hore aan ku ballanqaaday weli maa sheeginba isaga tiisa ahayd abi bishrina habeenna waan soo maray lakiin kunyadiisan waa u yimaadaaye magaciisuna magac la dabdin kare jacfar ibn abi waxshiye ayaa la idhahyo waa nin siqaaru taabiciina ah, horeyna usoo aragnay abu bishrin jacfar ibn abi waxshiya marka muxuu yihi cabdullahi ibnu camrin takhalafa cana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baa naga hadhay fii safarin safar saafarnahu aanu safarnay oo uu yar dib dhacay un way wada socdeene waana dariiqa makiya madiine udhexeeya faadrakanaa waana soo gaadhay walxaal qad xadarat ay timi oy soo gashay salaatulcasri salaadii casre waqtigeedu fajacalnaa waxaan gudagallay oo de waa degdegi ay degdegayeen waa kaa sheegayey inay dee tacajala qowmun iyo fatawada wahum cijaalun ye namsaxu calaa arjulina ujeeddadu maydhigii bay ku khafiifiyeen lugaha ayaaban masaxaynay oo waa adigu gasli yaroo khafiif oo kolay ay meelo ka boodayeen maha inay gacantun marinayeene waayo way maydheen ee laakiin maydhitaankiia maydhin dhan oo dee wada gaadhay intii faradka aan ahayn markaasaa namsaxu calaa arjulina fanaada uu dhawaaqay rasuulka ilaahay oo wuxuu ihi waylun lilacqaabi min annaar xadaثna xadiid saddexaad baaba jira baabka marka hore aan laba idho waa xadiid abu hurayra isaguna macnahan kuba yimi marka muxuu yihi xadaثna cabdالرaحman ibn salamin الjumaxiyu qala xadaثna الrabiicu yaعni bna muslimi can mحamedi wahuwa bn ziyadi can abi hurayrata ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay lam yaksil aan maydhin caqibayhi labadiisii cerhboodoo biyi aan gaadhsiin isagoo lugta intiisii kala maydhay faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waylu lilcaqabi min annaar ayuu ihi xadaanaa qutaybatu waa abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaaluu waxay dhahan saddexdaasi xadaanaa wakiicun can shucbata can mamd bn maxamed bni ziyaadin can abi hurayrata anahu ra'aa qowma qowm buu arkay yatawada'uuna weysaysanaya min almidharati waa dee cidaawada ama weelkaa lagu weysaysto weeyaanunoo midharadii ayay kaba weysaysanayeen marka culimaduna san imaam nawowi yidhaah waxay yidhahdeen almidharatu kulu inaain yutadaharu bi waa wax kastoo lagu weysaysto ama weysadeedii oo kale ha u kildi ha noqdo wixii adigu lagu weysaysanayay dhan ayaa midhara la yidhaha marka miimtana waa la kasriyaa waana la fadxiyaa iyada midhara hadii la yidhaah waa dee qiyaaska ahayd markay aalo tahay waa qiyaaskii dee asmaadan ismigan ismu alu kuba imanayey oo ka mfcalin wamfcalin wamfcalati min hulaiy isma ma bihi cumira lamyadan ibnu malik oo kale oo mfcal iyo mfcaal iyo mfcala intaba mimtu ay kasrasantahe ayaa wixii aalaad ah ee la adeegsado qiyaaskoodu yahay dee waana dabdiyaan alfaadaha walow imaka majaamicda luqawiga ah majaamicda luqada maha majaamicda fiqiga kuwa luqadu ay dee alfaado kaloo imika baabkaasa ay sugeen oo ay luqada kusoo biiriyeen laakiin taa hore alfaadu way tirsanaayeen qiyaaskaa gees maray inta kale waa taa misbaax waa tan leeyahay midraqa la leeyahay minshaar la leeyahay wixii kale midharana waa aaladii lagu weysaysanayay laakiin haddii madhara la yidhaaho waa iyadoo laga dhigay dee mawdicii ama makaankii adigu weysada oo dee alanimo aan la egin taasna qiyaas bay dee noqon kartaa madhareen waa labada weji uu sheegayo bal dee taasay noqon oo luqatani macruufataani alfatxa share lakin tawjiihooda taa noqonaya haddaba in weelkaa ayay kama weyseysanayeen faqaala rasul markaa wuxuu yihi oo abu hurayra hadda arkeeg asbiqlwudua isagaa cibaaradan le si ay ay kuma tidhi fainii samictu abalqasimi baan maqlay salى الlahu عalayه wasalam yaqulu waylu lilcaraaqibi lilcaqaabi ba ahayd caraqib waa jamcu curqubin curquub baa caraqiib lagu jamciyaa waana halkan boqonta waa seedaa ka sarreysa cidhibta taas baa curqub la yidhaha caraqiibna lagu jamciyaa dee iyadna waa maxalkii fardiga waayo kuraamyo way ka hooseysaa dee waana ruuxu waxaa dhici karta inta hore intu lugta maydho inuu meelahaas oo kale ay gacantiisu dhaafto ama aanu u baraarugin haddaba waylu lilcaraaqiib waa lilcaqaabin waa mawdic keliya isku wada xidhan eh taas waxaa usugnaaday caraqiibta mina naari ayaa halaag ugaba sugnaaday xadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna جرير عن سhayل عن أbيه وأbو صالح عن أbي هريرةa qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wayl لcqاab من النار bal kale xadiidka waxa de aan kaba faa'iideysanayo wuxuu inoo keenayo wataa ama aan ka qaadin aan hore usoo aragnay baabu وuجوب استيcاabi جaميع أجزاء محل الطهاarati hadakani baabu وuجوب استيcاabi jamiica ajzaai maxali dahaari dahaarada maxalkeeda waa intan adigu la maydho ee dee waxa weeyaan iyadana waajibkii kuba tacalliqaya dhammaan qaybaheedaas oo dhan in la taam yeelo la wada gaadhsiiyo maydhigii inay waajib tahay ayuu baabki yahay oo hadday wejiga tahayna dee intii xaddii wejigu ahayd la dhameeyo oon waxba laga tegin gacmahana dee intii balfaradkii wixii intaa dhaafsanay qure iyo taxjiir de waxa weeyaan waaba sunay noqon lakiin waxa weya intii faradkii in la wada ilaaliyo waxba laga tegin de lugahana waa tan imakaan hayne baabka horeba aan kaba soo baxnayo maxalkii dahaarada waa intii faradku ku tacalluqayay inaan waxba laga tegina la wada dhameeyo oo maydhigii lagu dhameeyo inay waajib tahay buu baabkiisi yahay xadaثnي سلامة بن شhبيب qال xadaثna الحaسن بن محمد بن أعyنة قال xdثna معqل عن أbي زبير عن جابر أنه qال أخبرني عمر بن الخطاب waa صحاaبي baa صحاaبي kale kasii warinaya جابر بن عبد اللahi ayaa cمر cمر baa ii waramo wuxuu igu waramay أنa رaجuلا nin baa توaضأ weysaystay fataraka wuxuu ka tegay موضica ضفurin cidi meesheed ayuu calىa qadamihi lugtiisa iyo qadamkiisa kaba tegay waa in cidi leeg waa in yaroo kooban baa biyihii aanay gaadhin oonu maydhin faabsarahu nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa intaa engegan ee biyo aanay gaadhin ayuu arkay faqaala salawaat ullaahi wasalaamu aleyh rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi irjic laaban ninku dee waysadii waa ka soo kacay inuu tukaduu doonayay oo fa axsin fiicnee wuduu'aka waysadaada si fiican u weysayso taam yeel weeye waxbaa kaa maqan ee waysadaada dhammee farajaca ninkii waa laabmay intii adigu weysadiisiibuu fiicneeyey uma sallaa intaa dabadeed ayuu deeta ninkii markuu weysadiisii soo fiicneeyey ayuu tukaday taas bun baabku waa xadiidkan un xadiidkana iyada ta inoogaba sugan waana cunwaankiisa uba soo dhigtay imaam nawowiye juz yar ama wax yaroo intii la maydhayay ah ee waajibnimo loo maydhayo ruux hadduu kaba tago waa intii waajibnimo loo maydhayaan leni waajibka ahayd in la maydho طahaaradiisii de way kala dhantaalan tahay oo hadduu ma inaanay ansaxayn sidaasun ku ansaxayn hadduu sidaa kuba daayo kolleyna taa culimadu de waa itifaaqood xadiidkuna waaba daliilkiisii bal taas wey halkan imaam nawowi mutayamimka oo kale ruuxu markuu wejiga masaxaya ama taas oo kale ma san weysadiiba iyadoo looga qiyaas qaadanayo se hadduu waxyaale ka ka tago waxa weeyaan waaba isaga layska yar dhaafi karaa bal aqwaashii culimada waxna sima jira aqwaashii culimada ayuu imaka halkan soo dhiganayaaye laakiin bal tan imaka aan ku daysane ruuxu hadduu wax kaba tago taas waysadiisii inaanay fiicnaanahayn oo dee aanay dhammaan ahayn ansaxayn haddaanu hagaajin oonu dhamayn bal taasi xadiiska u inooguba sugan arrinta kale inooguba sugan ruuxani waxaa la arkaa dee jaahil buu kaba ahaa ama way kaba qarsoonayd wuxuu leeyahy xadiidku wuxuu daliil u yahayna calaa man taraka shayan min acdaai dahaaratihi jaahila lam tasixa dahaarathu e haddii uu bal matalan jahaal ahaan ugaba tago ee walow wixii isaga aan hadduu dadaal biyo mala meesha jiroon ihmaal loo tiirinayn bal ay waxyar noqon karto ee haddii uu ugaba taga xataa jaahilna inaan dahaaradiisa ansaxayn xadiidka waayo ruuxu waxna way kaba qarsooneyd intana in yar bay ahayd rasuulku waa kan ku yidhi ee ku celiyey dee waxa weeye inuu wejasadiisii fiicnayo war ruuxii jaahilkaa ah, baritaankiisii wax la barayay iyo in loo baldhirintiina way nooguba sugan tahay arrin kaleo imika halkan culimada qaarkood ay u daliishadeen buu sheekhu soo dhiganayaaoo ay leeyihiin xadiidku wuxuu tilmaamayaaba in xubnaha aan la kala engejin laysku xigsiiya intan la maydhayo inay waajib tahay oo waxay leeyihiin waxaa u daliila waysadaadii fiicnee buu yidhi muu ka odhan intii aad ka tagtiiyo meeshii maydh uun waysadaadii fiicna markaa taa macnuhu yahay dib ugu noqo soo weysay saasay dee qolooyinkii qowlkoodu muwaalaadka ay kuma fasireen laakiin nawowi ba wuxuu le waa istilaa daciifa ah, kaasi ama baadilo ah. laftigan axsin wuduu'aka taamiyalna waa ixtimaalaya ku waa ixtimaalaya markaa mid gaara laha looma deliishanayo laakiin ruuxu waa inuu wixii dhameeyo uno bal uu bal matalan meeshii ee aan waxba inta loo deliishan kara intii faradka inaan waxba laga tegahayn haddii wax laga tegana waysadii aanay ansaxayn taas weeye ama ah in muwaalaad iyo muwaalaad la-aan xadiidka labada dhinacba dee mid kastaba u ixtimaalaya markaan qolana ma daliishan karto janibka uma daliishanayso baabu khuruuj alkhadaaya maca maa lwudu wuxuu baabaysan yahay waa gafafkii iyo dunuubta bixitaankoodii waana aynu xalayba soo maray cashirkii ka horreeyeyna xadiid cusmaan baynu kuba soo maray waa dunuubtii sakaa'irta ahayd oo maa lam tuksha kabiira ama ida jtanaba alkabaa'ir iyo maa lam tu'ta kabiira xadiidkii cusmaan wadalika dahra kula taas ba iyadoo weliba wayse lagaba hadlayay haddaba bal khadaayihii aan noocaa aan ahayn markuu ruuxu weysaysto inay biyaha raacayaan oo macnaa lagaga dhaafayo taas buu baabkeedii yahay xadaثna سwayd بن سacيid عan malik بn anas xa وxadaثna abu الطاhiri wlfd lah qala aخbarana cabdالlahi بn wahbi عan malik بn anasi labada sanadna kan dambe ayaa dee ka naazilsan waayo ka imaam malik mslim nin keliyaa udhaxeeyey walow ninku de abu طاhir iyo raggan aanu la sinayn oo nin ka darajo hooseeye yahay kan kale see labaa udhaxeeya عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال إdا توضأ haduu weysaysta الcبد adoonka almسلم mسلمka aw المؤمن waa shak min الraawi awdani waa ruuxi mسلمka ama مؤمiنkaa oo faqasla uu maydho weja wejigiisa kharaja waxa baxaya min wejihi wejigiisa waxa ka baxaya kul khadيئaةi khadيئo kasta oo nadara ilayha bcaynayhi uu ku eegay labadiisa indhood khadii'o kastoo indhihiisa uu ku eegay macalmaa biyaha maciisay baxaysaa khadii'adaasi aw maca aakhiri qadri ma tanna waa shaki un waana dee kolley un biyahay raacaysaa ama dhibicda ugu dambeeye biyaha ayay la baxaysaa khadiicadii oo ilaahay kaga dhaafaya fa idaa kasala yadayhi labadiisa gacmood markuu maydho kharaja min yadayhi labadiisa gacmood waxaa kaba baxaya kullu khadiicatin khadiico kasta oo kaana uu ahaa badashataa mid qabatay oo taabatay yadaahu labadiisa gacmood macnaa tasabata ay kasbadeen un oo waa macsiyadii uu kulaba yimi dee aan kabiiro ahayn uu gacmaha kulaba yimi maca almaayi aw maca akhiri qadri lmaayi faidaa kasla rijlayhi labadiisa lugood markuu maydho kharajad waxa bixi kulu khadiatin khadi kastoo mashataa rijlaahu ay u socotay labadiisa lugood maca biyaha macood ow maca akhiri qadri lmaai markaa intani waa shaki soo noqnoqday sida almuslim iyo almuminna shaki ay u ahayd xataa yakruja ilaa uu baxo ruuxu naqiyan xaalu yahay mid nadiif ah min adunuub dunuub kaba daahira kolley waa macaanida aynu xadiidkii cusmaan iyo kuwii ka dambeeyeyba ama aan kuba soo ogaanay xadaثna mحamed بn mcmr بn ربعiyin الqaysiy qala xadaثna abu hisham الmkzumiy abu hisham mغيraة بن سلama la yidhah nin de dadkii akhyaarta ahaa kaba mid ah oo atbaacu taabiciinti عن cabdالواxid whuwa بن زiyاd qala xadaثna cثman بن xakيm qala xadaثna mحamed بن المnkdir can xmrana mحamed بن mnkdir bal in shاء allah habeena kalo inoo soo noqdaan ku yar joogsan doonaa waa adigu kaley aad u qiimo badnaa oo de adugu waa dadkii addoomihii ilahay saalixiinta siqaadkii ruwaadan ahaa culimadii waktigiisina can xumrana can cثmaan bni cafana qala anahu qala cثmaan bnu cafan ba wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi man tawadaأa ruuxa weysaysta oo fa axsana alwuduu'a waysada fiicneeyo waysadiisa dhammeeyo taam yeela kharajat way baxaysaa khadaayaahu gefafkiisii min jasadihi dee waana taa xubnihiisa aynu soo marnay ee uu kaba weysaysanayay waxyaalihii uu kuba asiibay ee khadiyo ahaa waana xadiidka cusmaan naftiisaan kusoo maray haddaan kabiira meesha aanu laba imano kabiiradii iyada waa laga gaara laakiin waxa weeyaan waxaa baxaya khadaayooyinkiisii xataa takhruja ilaa ay kaba baxdo min taxti adfaarihi adfaartiisa hoosteeda ay kaba baxda weeye oo ilaahay cidiisa hoostooda ujeedadu adugu ilaah baa kaba dhaafaya waana arrinkaasoo dahriga oo dhanna waa xaalo iyadna soconaysa kolleyna waana fadliga lakiin dee qeydkan baa jirta waysadiisa fiicneeya macnaa waa taam yeelay si fiican buu weysaystay kollayna waysada iyo salaadaha iyo ramadaan iyo jumcadii iyo bal matalan umuurahaas iyo axaadiistii kaleba waatii aan kaba soo wada hadalay bal takfiirkooda in mid kastaaba kafaare ay dunuubta unoqonayso siyaalahan dee isugu geysanayno xaleta ayaan kusoo joogsanay baabu istibaabi istixbaabi idaalat اlgurati wataxsilmlca cashirka halkaasaan ku yardaynayaa wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika